alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabun fii aadaabi almajlisi waaljaliis xadiidka siddeed boqol iyo saddex iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo labiyo afartane eh. wa can camri bni shucaybin can abiihi can jaddih abu daawuud iyo tirmidi waxay ka soo wariyeen camri bnu shucayb oo ka warinaaya aabbihii shucayb ibni maxamed oo shucayb ibn maxamedna ka warinaya awowgii cabdulaahi ibni camr ibn alcaas radia allaahu canhu radia allaahu canhu allah raalliha ka noqdo cabdulaahi bni camr ibn alcaase ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi laa yaxillu lirajulin an yufariqa bayna snayni ila biidnihima laa yaxillu xalaal uma aha lirajulin nin xalaal uma aha an yufariqa inuu kala geeyo kala kaxeeyo bayna itnayni laba dhexdood inuu kala kaxeeyaa laba inuu kala kaxeeyaa uma bannaana ila biidnihimaa xaal axwaasha ka mida inuu kala kaxeeyaa uma bannaana xaaluu idanka labadooda uu ku dheehan yahay mooyaane oo labaduba ay u fasaxeen oo u idmeen oo u oggolaadeen marka waa kala kaxayn karaa haddii kale maya rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiisun xasan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi waxaanuu yidhi tirmidi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah wa fii riwaayatin liabi daawuud riwaayo waxaa ku sugnayd abu daawuud u sugnaatay riwaayo waxaa ku sugnayd abu daawuud u sugnaatay laa yujlas bayna rajulayn ama laa yajlis sidii idin dabdiyo hmm. yujlasu hmm laa yujlas yaan la fadhiisanin bayna rajulayni laba nin dhexdood yaan la fadhiisan waa nahyi ama laa yujlasu lama fadhiisanaayo waa nafyun yuraadu bihi nahyu hadday siiqadu caynkaa tahay kutubaha qaarkoodba mid bay dabdinayaan qaarba mid bay xarakaynayaan laa yujlasu lama fadhiisto yacni yaan la fadhiisanin waa nafyi siiqadu oo looga jeedo nahyi waa khabar nahyi looga jeedo laba nin dhexdood lama fadhiisto yacni yaan la fadhiisanin ilaa biidnihimaa xaal idankooda lagu dheehan yahay mooye xaal kale yaan la fadhiisanin marka kollayba nahyi weeye ama siiqadu khabar ha ku timaado oo nafyi ha ku timaado ama siiqada nahyiba ha loo nahyi ama siiqada nahyi qumanba ha laga dhigee marna macnaha nahyi u dhacaya marna xataa lafdigaaba nahyi ah marka isla midkii weeye bale culammada qaarkood waxay yidhaahdaan adilada ku soo aroortay siiqadu inay tahay khabar looga jeedo dalab oo inshaa u dhacaysa waabay ka sii xoog badantay culammada qaarkood yidhaahdeen marka siiqadu aynay marka marka siiqadu ay tahay nahyi qumman ama waxa weeye marka amar qumman ay tahay way ka sii xoog badantay waxaa xoog badan markay tahay eh, yani marka waxa khabar ay tahay looga jeedo yani xukum looga jeedo khabar dalab looga jeedaa si xoog badan bacdu cilmi baa sidaa yidhahdaan marka xukunkii annahyu yaqtadii taxriim waa ka imanaysa yani waxa qaacidadii alxukmu yaqtadii taxriim afwan qaacidadii odhanaysay annahyu yaqtadii taxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn waa ku dabaqmaysaa waa ku rumoobaysa waa ku rumoobayse calaa kulli xaal xadiidkan waxaa laga qaadanayaa labadiisa riwaayaba inaynay bannaanayn laba qof inuu kala farqiyo iyagaan u idmin inayn xalaal u ahayn u bannaanayn kan dambana waa nahyo waa la reebayaa oo nahyigaa taxriimka laga qaadanayaa ka horena nafyul xilli ayaa ku sugan oo xalaalnimadaa la nafyinaya mar haddii xalaalnimadii la diidayna dee xaaraannimaa sugnaanays waxay noqonaysaa waa xaaraan saasay noqonaysa marka waxaa laga qaadanayaa laba qof inuu qofku kala farqiyaa inaynay u bannaanayn ha ahaato jumcadii ama ha ahaato salawaadka kale ee jumcaduna waa ka sii xag jirtaa jumcaduna waa ka sii xag jirtaa marka labadan qof ha ahaadaan laba qofoo isku isku labada qofoo dhexdooda aynay bannaanayn oo isku dhegsan inuu kala farqinayo dee nooc iidaa ayaa ku jira nooc dhibisaa ku jirta hadday laakiin uga raalli noqdaan oo iyagu uga durdurkaan oo markaysaa caynka ah, oo raalli ahaansho arrinkaasi uga dhaco dee waxa weeye xaalka caynkaasa dembi kuma qabo laba ruuxolaba ruuxoo wada faqayana laba ruuxoo wada faqaya oo wada hadlaya inuu markaysaa iska kala dhex galo iyadaan markaysaa meeshu toosa aynay u bannaanayn oo iyaga kala farqinayo dee mid markaa u bannaan maaha laakiin boosku hadduu bannaan yahay oo waxaweye iyagoo aana iyaga aana durkinin ay meeshu meel aad geli karto iska bannaan tahay xaalka caynkaasa idan uma baahna yacni waxa weye iska gelaya waa iska gelaya ixtiraamun dee iyaga ixtiraamaya uun inuu iska yaro weydiiye mooyaane calaa kulli xaal mid wax ku laazima maaha hadday meesha iska bannaan tahay laakiin haddii meeshu ku yara cidhiidri tahay oo dee durugdurug iyo wax ka imanayaan oo nooc kale farqini meeshii ay ku jirto waxay u baahan tahay idan bay u baahan tahay idankana kuma filla labada midkood inuu u idmo waa labadaba idankooda qaataa waayo xadiisku muxuu sheegayaa ilaa biidnihimaa labaduba inay u idmayn baa la sheegay kaafi maaha mid inuu ku idmay ka kalena aanu markaysa markaa iska aamusay waa in idankii labadaba toos aad uga qaadataa dadkana aanad dhibin yacnii jumcadii qofku markuu imanayo wuxuu u jeedaa fadiilo inuu helo doonayaa dee fadiiladii hadday markaa ugu timaaddo fadiiladii hadday kaga fadiiladii uu doonayey waa inayna u sababin inuu waxa weeye markaa jumcadiisii fadligii iyo sawaabkii inuu ka nuqsaamo yaa waayo safka yacni markaa hore hadduu waayo oo ka ka dambeeye ku tukado oo sidii kale uu shuruudihii u dhammaystiro dee sawaabkan waa helayaa ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati alukhra laguma xidhin waa inuu safka koowaad galaa safkuu galay oo soo gaadhaba fadiiladan waa ku helaya hadduu sidaa sameeyo hadduu sidaa uu sameeyo yacni fadiiladan waa ku helaya oo wakhtigu yimina ay tahay wakhti imaamkii ka horraysay uu markaa u yimi sidaas yadaa uu sameeyey laakiin hadday noqoto ilaaba ilaa safka koowaad gal oo dee dadka isku canqabo isku dhex tuur yacni sidaa uu sameeyo oo dadkii iidaa uu ku sameeyo yacni iyadoo aanu idan markaysaga ka qaadan iyo raalli ahaansho aanu ka qaadanin ee uu iska khasbaday ta noocaasa waxay noqonaysaa in marka waxawe jimcadiisii yacni sawaabkiibu marka waxaan iska nuqsaaminayaa waxbuu iska yeelaya marka taasoo kale waa in layska jiraa layska ilaaliyaa waxay kaloo culammadu baraarujiyaan ruuxii haddaba martida ahaa ee meesha loo idmay ee la soo geliyey ha dhow isagu markaa si ballaadhan intuu u fadhiisto dadkii yacni meesha fadhiyey inuu canqabo oo iyagii qaarkood ay noqoto inay dib u baxaan ta noocaasi ma fiicna waxaa laga soo wariyey bacdu salaf inay yidhaahdeen ninka waxa weeye laba dhexdood fadhiisanaya yacni uma bannaana inay markaa uu u fadhiisto yacni si uu cidhiiriyayo qorda kale yacni adigoo marti ahaa inaad markaysaga adigu tarabbuc u fadhiisato oo iyagii aad canqabto iyagii is ururiyaan oo markaysa markaa si urursan ay u fadhiistaan adiguna kii dembeed aad tahay ee meesha marka waxa weeye idanka lagu soo geliyey taasi munaasib maaha waa in waxa weeye aad is ururisaayoo si urursan u fadhiisataa yacnii ballaar inay u fadhiistaan iyagaa kaaga xaqnimo badan waa soo dadaaleen laakiin adoo dembeed yaa oo meesha lagu idmay adigu si si ballaaran u fadhiiso iyaguna si cidhiidhiya ah ha u fadhiistaan oo kuusan oo ay marka is ururinayaan ta noocaasi munaasib ma aho akhlaaqdii wanaagsanayd soo geli mayso xadiidka siddeed boqol iyo afariyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo saddexiyo afartane wa can xudayfata bni alyamaani radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam lacana man jalasa wasta alxalqa xudayfata bnu lyamaan radia allaahu canhuma isagiiyo aabbihiiba waa laba saxaabi oo saabiqiintii ka mida weeye alyamaan nis bay ahayd iyo man loo nisbaynayo ee magiciisii maaha marka isagii aabbihiiba waxay ahaayeen saabiqiintii bay ka mid ahaayeen markii beder dhacayso iyagoo mu'miniina waa kuu imanayay xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey xudayfa la weydiiyo lagu yidhi maxaad beder uga qaybgeli weydi xudayfa lagu odhanaya waxaan uga qaybgeli waayey buu idhi anigii aabbahay xusayl baa isa soo raacnay waa xadiiska muslim waa markii beder dhici doonto gaaladii qureysheed baa na qabatay markaasay nagu yidhaahdeen maxamed baa ku socotaanoo waxaad doonaysaan dagaalkan dhacaya inaa la soo gaashaan qabataan markaasaannu ku nidhi maya waxaan u soconnaa madiine markaasay waxay naga qaadeen buu yidhi cahdullaahi wa miisaaquhu inaan madiine qabanno oo dagaalkan hadda aanaan soo gelin bay ballan nagaa qaaday ballankii bay siiyeen ba hayee waa ka tageen markay ka tageen ayay nebigii asxaabtiisa u tageen calayhi asalaatu wassalaam qisadiina waa u sheegeen qisadiina waa u sheegeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nafii lahum bicahdihim wa nastaciinu allaha calayhim ballankoodana waa u oofinaynaa ilaahayna waa u kaalmaysanaynaa ordoo qabta madiina ballanka waxay kaga qaadayaan dee nebiga iyo cidda la socoto waa la dagaalamaynaa idinku ha u soo hiilinina dagaalkan sidaasay ku sii daayeen ballankana kaga qaaday maxaa inoo soo degdegi lahayd innaga ballankaasi dee waxa weeye cahdigaasi waa sharti baatil oo shareecada khilaafsan oo dee waxaweye la oofin maayo yaa war saas miya inoo soo degdegteed saasaa inoo soo dheerayn lahayd laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi insarifaa iska laabto iska tagoo madiina qabta nafyi lahum bicahdihim ballankoodana waa u oofinaynaa wanastaciinu allaha calayhim xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey sidii baa xudayfe iyo yacni aabbihii ay ku tageenoo madiine ku qabteen dagaalkii bidarna ku dhacay mm, qisadaa cibra ku sugan xudayfa wuxuu soo wariyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay lacana uu nacdalay man jalasa wasta alxalqa nebigu inuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam kii fadhiistaa xalqadda ama goobada loo fadhiyo bartankeeda fadhiista inuu nacdalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasanuu ku soo wariyey warawa tirmidiyo tirmidi waa soo wariyey can abi mijlas taabiciga abi mijlas la yidhaahdo magaciisana laaxiq ibnu xumayd baa la odhan jiray ayuu wuxuu ka soo wariyey anna rajulan in nin qacada u fadhiistay wasta xalqatin goobo loo fadhiyo oo giraan ah bimacnaa goobo saasoo loo fadhiyo bartankeedu fadhiistay fa qaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi malcuunun calaa lisaani muxammadin sala allahu aleyh wasalam waa la nacdalay carabkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam korkiisaa lagu nacdalay aw ama wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay ha nacdalo cala lisaani muxammadin carabkii nebi maxamed ha ku nacdalo man jalasa wasta alxalqa kii fadhiistay goobada loo fadhiyo ee wareegga a ah bartankeeda fadhiistay qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa waxaa kaloo soo wariyey axmed iyo xaakim xaakimna waxau yihi waa saxiix calaa shartihimaa shardiga bukhaariyo muslim ayuu ku asaxay buu yidhi ha yeeshee culammada qaarkood way daciifiyeen xadiiska waxay yidhahen inqitaac baa ku jira waayo abi mijlas oo ka warinaya xudayfa waxay culammadii muxadisiinta ay sheegeen ee xufaadda ee mutaqadimiinta ahaa inaanu xudayfa waxba ka maqal saas aawadeed xadiisku waa munqatic saas aawadeed bay culammada qaarkood ay markaa daciifiyeen yaxya bnu maciin wuxuu odhanayaa waxba kama maqal xudayfa yacni marka abi mijlas xudayfa waxba kama maqal mar hadday caynkaa tahay abi mijlas iyo xudayfe dhexdooda munqaic xadiidku ka yahoo ka kala go'an yahay labada riwaayaba waa saas weeye markaa saas aawadeed yani xadiidku waa daciif sheekh albaanina waa daciifiyey oo silsilatu xadiis daciifu ku caddaynayaa inuu xadiidku daciif yahay iyo meelo kaleba ahlucilmiga qaarkood waxay u qabeen xadiidku inuu sugan yahay oo tasxiixa tirmidi ayay ictimaadeen inuu tirmidi saxiixiyey iyo xaakimii ay saxiixiyeen nawowina yidhi waa xasan oo biisnaad xasan marka waxa weeye cillada inqitaaci waa cillo khafiye oo qarsoon oo dee sixadii diidaysa haddii ay sugnaato yacni markaa diidaysa weeye marka culammadii u qabtay xadiidku inuu sugan yahay waxay odhan jireen waa inaan markaa la fadhiisanin xalqadda bartankeeda oo ruuxu iska daayo lidaruura inay keensato mooyaane oo yacni waxaweeye qofku markaa daruura ay ku kallifto meel kaloo la fadhiista la waayo halka caynkaasa culamada qaarba ka soo reebay culamada qaarkood baa ka soo reebay laakiin xadiisku haddaanu sugnayn gaayatu maa fi lamri waa in la yidhahdo waa laga fiican yahay laakiin in la yidhahdo waa xaaraan dee xukunku wuxuu ku xidhnaanayaa sixada xadiidka ila xukunka sharciga ahi waa laabudda lahu min daliil marka daliilku ku dhisnaaba hadduu noqdo markaysaa markaa daciif noqdo lam yahbut can inabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga kama sugna dee laguma binayn karo markaysa markaa xukunkaa laguma binayn karo laakiin maadaama culammada qaarkood dee ay soo dhoweeyeen xadiiska in layska ilaaliyaa fiican aadaab ahaan waxa fiican in ixtiyaad la sameeyo oo layska ilaaliyo min baab alixtiyaad ayay noqonaysa laakiin xukunkii laga qaadanayey ee taxriimka ahaa dee waxaweeye markaa ma jirayo ayay noqonaysa ila lacnaddu waa shay culusbo haddii la yidhahdo nebigaa nacdalay calayhi salaatu wasalaam waxaba laga qaataa kabaa'iru dunuub baa lacnadda laga qaataa dembiga cidda samaysa la nacdalo waxaaba laga qaataa sakiiro inaanu ahayne kabiire yahay oo min kabaa'iri dunuub ka mid yahay ayaa laga qaataa waa marka cala kulli xaal haddaanu sugnayn xukunkaa taxriimka ah ee weliba dembi kabiira inay tahay waxay noqonaysaa mid baaqanayay noqonaysa waayo asalku ku binaysnaa ayaa la waaya ruuxu inuu xalqadda bartankeeda soo fadhiisto haddii daruura ay keensato waa fadhiisan karaa haddii waxa weeye markaa sheikhu doonayo inuu soo fadhiisto kusoo soo dhowaado oo maslaxa ugu jirto markaysa markaa dadka yacni markaa waxuu dhiganaya dersiga xaaladda noocaasana waxa weye waa fadhiisan karaa yacni sheikhoo kalea soo dhowaynayo halkan inuu fadhiisto doonaya marka waxa weeye wakhtiyada qaarkood buu dee faa'iido markaysa markaa sheegayaa ama sheikha wax usoo qabanaya ama wax la mida marka inuu kusoo soo dhowaado ta noocaasoo kale ah waxa weeye waa imanays waa imanaysaa waxay noqonaysaa mid marka munaasiba laakiin inta laga baaqan karo oo haddii marka waxaa xalqadiiba iska bannaan tahay yacni giraantii loo fadhiisanayey yacni marka ay bannaan tahay sheikha agtiisa ay bannaan tahay sida ka fiicani ee axwadka ahi wuxuu noqonaysaa in waxaweeye xalqadda uu fadhiisto yacni markaa sida xalqadda ku jirta inuu fadhiisto oo ku soo dhowaado ayaa markaysa markaa sii fiicnaanaysa marka cala kulli xaal min baab alixtiyaad laakiin xukunka taxriimku saas ayaanu yani saxiix u ahayn xadiidka siddeed boqoliyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo afariyo afartane wa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo khayru lmajaalisi awsacuhaa fadhiyada waxa ugu wanaagsan awsacuhaa ka ugu ballaadhan baa ugu wanaagsan rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiixin calaa sharti albukhaariyi wuxuu ku soo wariyey sanad saxiixa oo shardiga bukhaari ku sugan ayuu ku soo wariyey wakadalika culamo kalena waa saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada saxiixisuu ka mid yahay shardiga bukhaari buu ku asaxay muraadka looga jeedaa waxa weeyaan yacnii dariiqyada bukhaari wax ku wariye oo kale ayaa lagu soo wariyey oo yacni ragga markaa bukhaari silsiladaha ragga ah ee uu wax ka wariyo iyo sifooyinku uga wariyo ayaa xadiidkan lagu soo wariyey markaa sanad sanadkan waafaqsan haddii bukhaari wax ku wariyo ama marka waxa weeye suurada sanadkan yaan toos u waafaqsanaane ruwaaddan wax ka warinaayo dhammaantood inuu wax ka wariyey mar labaadkana sifo gaara ah haddii u laazimo inuu wax uga wariyo sifadii waa uga wariyaa waxaa jira ragga qaarkooda lagu daciifiyo hadduu hebel wax ka wariyana axaadiistiisa wuu qaldaa oo bukhaari waxba uma wariyo laakiin markuu hebel wax ka warinaayo waxbuu u wariyaa yacani waxaa jira dadka qaarkooda laga yaabo ahlu beled xadiiskooda markaysaa markaa inay ayna saani u dabdin xoogaa qalqaldaan bukhaari waxba u warin baa laga yaaba ahlu beledka isagoo wax ka warinaya ama axaadiista fulaan uu ka wariyey khaas ahaan buu qalqalday laakiin axaadiista kale markuu warinaayo waa fiican yahay lakiin axaadiistaas waa iska dhehgaleen waa ka qalqaldameen yacni raawigaasoo kale isagoo wax ka warinaya bukhaari waxma warin ruwaaddii kale isagoo wax u warinaya uu bukhaari wax ka warin jiray ayuu ka soo wariyey markay caynkaa noqoto waxaa la odhanayaa waa isnaad saxiix calaa sharti albukhaari baa la odhanaya sanadkii gees waa ka dheeraanayaayo hadduu dee cidda soo warinaysaa bukhaari ka dambaysay oo uu markaa yahay waxa weeyaan yacni abu daawuud waxaa laga yaabaa dee markaysaa nin inuu dheeraado ninkaasi hadduu siqa noqdo waxba diidi mayso calaa sharti albukhaari in la yidhahdo xaakimoo kale hadduu yahay waxaa dhici karta markaysa marka waxaan yacni inuu yacni markaa rag buu dheeraanaya oo bukhaari kaga sii badanaya waayo dee markaysa markaa muta'akhir buu ahaa waa ka sii dembeeyey nisbada bukhaari buu muta'akhir u ahaa yacni isaga waa ka sii dembeeyey afar boqol iyo shantii ayuu dhintay hadda maaragta bukhaarina wuxuu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii buu dhintay marka sidaas aawadeed waxaanu leeyahy calaa sharti bukhaari iyo calaa sharti muslim muslimna wuxuu dhintay laba boqol iyo koob iyo lixdankii buu dhintay haddana calaa sharti bukhaari iyo calaa sharti muslim buu odhanayaa intan kale ee ziyaadada ah ee bukhaari ka dambaysay ee wax ka wariyey hadday siqaad yihiin way iska tajawusaano waxaa la yidhahda waa calaa sharti bukhaari iyo calaa sharti muslim inta dambe siqanimadaa laga eegayaa iyo marka waxaan yacni inuu la nooc yahay raggii uu bukhaari wax ka warin jiray ama muslim wax ka warin jiray raggaasoo kale inuu shabbaho xagga siqannimada iyo dabdiga uu kala mid yahay ayuunbaa la eegaya waayahay marka shuruuday qoreen ma jirtee waxaa laga tilmaamayaa shuruudahooda dee ta'ammul baa lagu sameeyaayo waa wuxuun istiqraa' iyo tatabuc lagu soo saaray yacni saas weeye xadiisku wuxuu tilmaamayaa majaalista waxa ugu wanaagsan kuwa ugu waasacsan baa ugu wanaagsan oo majaalista ugu waasacsani dee waa ugu baraka badan yihiin dadka imanaya ee fadhiisanayaana waa badanayaan marka majaalista inaan cidhiidhi noqon ayaa markaa laga qaadanaya haddii meel cidhidhiyoo kale la fadhiisto masalanoo kale waxaa yacni la fadhiistay meel yar oo qol ah ayaa la fadhiistay dad koobani markay fadhiistaanba waa buuxsame dee majliska waxaa ka fiican meel waasica in la fadhiisto waa sababta keensan jirtay wakhtiyada qaarkood culammadu inay raadsan jireen meele meeshay ka ballaadhantahy iqbaalka cilmigaa badnaa marka meeleba meeshay ka ballaadhantahay raadsan jireen calaqaadka qaarkood baa la yidhaahdaa waxaa soo xaadiri jiray toddobaatan kun dee meeshaasoo kale waxaa laga yaabaa meel markaa bannaan ah oo waasica in la raadsan jiray waxay keensan jirtay mikrofoonna ma jirine in hadalkii waxaweeye lasii tebiyo oo waxaweeye marka uu sheikhuu sheego xadiiska yacni markaa qadarkuu yidhaahdo muballiq baa jira dadka sii gaadhsiinaya hadday keensatana muballiqa muballiq kaloo ka dambeeyaa jira oo midba codkiisa uu sii tabina marka majaalista waxa ugu wanaagsan kuwa ugu waasacsan baa ugu wanaagsan yani laakiin taa macnaheedu maaha dadku inay kala fogaanayaan oo kala durkayaan yacni marka xalqada loo fadhiisanayo xalqad waliba waa soo dhowaanaysaa yacni si waxa weeye marka xalqado badan uu qaadi karo qaabka loo fadhiisanayana xalqado inay noqdaan ayaa markaysa marka waxaan afdal ah xadiiska siddeed boqol iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo shan iyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man jalasa fii majlisin fakasura fiihi laqatu man jalasa ku kastoo fadhiista fii majlisin meel la fadhiisto oo fakasura fiihi gudihiisa uu ku bato meesha majliskaa gudihiisa uu ku bato laqaduhu yacnii hadalkiisa maalaayacniga ah iyo buuqiisa laqadka waxaa la yidhaahdaa waa buuqa iyo qaylada waxaa loo jeedaa hadalka aan faa'iidada lahayn ee maalayacniga ee meesha kaga dhacdhacay uu farabatay marka ayaa loo jeeda fa kasura fiihi laqaduhu u farabato yacnii hadalkiisa aan faa'iidada lahayn ee maalayacnigii uu ku batay majliskaa gudihiis oo fa qaala yidhaahda qabla an yaquuma intaanu kicin min majlisihi makaanu fadhigiisii aanu ka kicin daalika kaas ahaa subxaanaka allaahumma wabixamdik subxaanaka ilaahay waa ku nasahayaa nasahaad baan ku nasahaya bimacnaa xumaan baan kaa hufayaa kugu ammaanaya inaad ka dheer tahay waan kugu sheegayaa inaad xumaanta ka fogto ka dheerto allaahumma ya allaahu allaahu wa bixamdika ay wa usabbixuka waan ku tasbiixsanayaa waa ku nasahayaa xumaan baan kaa dheeraynaya bimacnaa kugu ammaanaya inaad ka dheer tahay ficlan ba allah waa uga dheeryahay waa ku ammaanayaa baa looga jeedaa bixamdika xaal markaa waxa weeye mahadnaqa aan kuu mahadnaqaayo xaal marka ay ku dheehan tahay ama xaal aan ku dheehaayo ku ladhaayo bixamdika mahadnaqaagana xaal aan ku ladhaayo ama xaal tasbiixdu ku lamaan tahay bixamdika mahadnaqaaga ay ku lamaanto ku dheehan tahay labada mid walba loo fasiraa ashhadu an laa ilaaha ila ant ashhadu waxaan qirayaa oo aan ka markhaati kacaya aan rumaysnahay oo ictiqaadsanahay oo ogahay an laa ilaaha ilaa anta ee annahu sha'niya laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilaa anta adiga mooyaane ku kaloo la caabudaa inaanu xaq ahayn ayaan qirayaa oo ictiqaadsanahay oo yaqiinsanahay astakfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayk waana kuu toobadkeenaya waana kuu toobadkeenaya ilaa gufira lahu in loo dhaafo mooyaane bimacnaa kaannahu in la yidhi midsaa ma yidhaahdo ilaa gufira lahu in loo dhaafo mooyaane maa kaana fii majlisihi daalik wixii ahaaday fii majlisihi daalik makaanu fadhigiisa kaasa wixii yacni ka dhacay in loo dhaafayo mooyaane bimacnaa wax kasta oo dhacdhaca ama laqwi ah oo uu kula yimi markaa fadhigiisaas uu kula yimi waa loo dhaafayaa hadduu sidaas dikrigaa ku khatimo rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey oo qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa marka ilaadu maiida hadday tahay masiida litawkiid hadday tahay macnuhu waa waadix waa cadyaha kii fadhiista majlis oo laqwiisu ku bato oo yidhaahda marka inta aanu kicin aakhirkii majliska ayuu dikrigaa ku hadlay kafaarat lmajlis gufira lahu maa kaana fii majlisi dalik oo ilaadu marka ay noqoto masiida litawkiid haddii kalena waxaa la odhanayaa macnaha wuxuu u dhacayaa qof sidaa ma sameeyo ilaa gufira lahu maa kaana fii majlisihi dalik marka dikrigan waxaa la yidhaha kafaaratulmajlis baa la yidhaahdaa subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk marka majaalista la fadhiisanayo waa lagu khatimaa waa lagu gebagabeeyaa ama ha ahaado miduu laqwi kaaga dhacay ama ha ahaado midaad khayr ku samaynaysay oo haddii markaa waxa weeye laqwi ka dhacay xadiiskaa ku tusinaye oo fakasura fiihi laqaduhu buu sheegayaaye haddii majliska wax laqwiiba aanu ka dhicin ee uu khayruun markaa waday xaaladda caynkaas maxaa loo odhanayaa kafaaradan kafaarat majliska waxaa la odhanayaa xadiis kalaa ku soo arooroo tilmaamaya hadduu meeshaa khayruun ku sameeyey kal khatan bay noqonaysaayo waa shaabad loogu shaabadaynayo haddii kaloo wax kale kaga dhaceenna kafaaray u noqonaysa marka sidaas aawadeed xadiidka kale waxaa laga qaadanayaa in xataa majliskii khayrka ahaa lagu khatimaayo si ay markaa shaabad markaa lagu khatimay u noqoto oo kale in markaa lagu khatimayo yacni kafaaratulmajliska ayaa laga qaadanayaa man jalasa ku kastoo fadhiista fii majlisin meel la fadhiisto man baa kolley yacni riwaayadu ay tahay siqaduna waxay u eg tahay inuu kollay ilaadan nafyi ka hormaray ama nafyigu toos ha uga hormaro ama macno nafyi meesha ha timaado shuraxda qaarkood macno nafyi u fasirayaan oo mulla cali alqaari sharxiisa mishkaadka wuxuu odhanayaa man jalasa fii majlisin ay maa jalasa macno nafyi ayuu u fasirayaan in maalkuu dhacay maadaasina waxaabay ugu timi mustadraka xaakim ibnu xibbaan iyo tirmidi waxay u soo wariyeen sidan man jalasa laakiin xaakim fi lmustadrak wuxuu u soo wariyey maa jalasa fii majlisin waa nafyi qumman ayuu isaga u soo wariyey marka calaa kulli xaal kuwa kalena macno nafyi un bay markaa muraadku u dhacayaa in loo fasiraayo xadiidka siddeed boqol iyo toddoba iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo lix iyo afartane wacan abi barzata radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu biakhara abii waxa uu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhahda biakharatin markii dambe wuxuu odhan jiray ahlucilmiga qaar waxay u fasireen biakharatin fii aakhiri xayaatihi dabayaaqadii noloshiisa ama aakhirkii noloshiisa wakhtigii geeridiisa soo dhoweyd wuxuu odhan jiray saa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray biakharati in laga tilmaamaayo yacni fii aakhiri almajlis yacni majliska aakhirkiisa wuxuu odhan jiray idaa araada an yaquuma markuu doono inuu kaco min almajlisi markaanuu fadhiga uu fadhiyo inuu ka kaco markuu doono meesha uu fadhiyo subxaanaka allaahumma subxaanaka ilaahu xumaan baan kaa nasahayaa kaa dheeraynayaa bimacnaa kugu ammaanaya inaad xumaan ka dheertoo ka hufan tahay allaahumma yaa allaahu allaahu wa bixamdika ay wa usabbixuka waa kuu tasbiixsanayaa bixamdik ay multabisan xaalaan ku dheehanahay bixamdika mahadnaqa aan kuu mahadnaqaayana aan ku dheehanahay ashhadu an laa ilaaha ilaa ant ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsanahay oo ogahay an laa ilaaha ilaa anta ay annahu shaniye eh. anta waa mukhafafa min ahaqiila laa ilaaha ila anta mid la caabuda xaqa ma aha ila anta adiga mooyaane saasaan qiraya astaqfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayk waana ku toobad keenaya xaggaagaan u soo noqonaya taacadaada fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sal allahu alayh wasalam inaka lataquulu qawla maa kunta taquuluhu fiima madaa innaka adigu lataquulu waxaad odhanaysaa xilligan qawlan odhah baad odhanaysaa maa kunta taquuluhu aanad ahaan jirin mid yidhaahda fiima madaa wakhtigii tegey hadal aanad odhan jirin ayaad hadda odhanaysaa oo tidhaahdaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam dalika kafaaratun lima yakuunu fi lmajlis dalika kaasi yacni dikrigaa in la akhriyaa kafaaratun ay mukafiratun waa dembi daadin weeye waa mid dembiga daadinaysa waa mid daadinaysa dembiga limaa yakuunu waxay markaa daadinaysaa limaa yakuunu wixii xasilayee dhacaya filmajlisi majliska gudihiisa ka dhacaya ama limaa yakuunu wixii ahaanaya filmajlisi ay kaa'inan filmajlis majliska mid ku sugan ahaanaya ayay markaa baabi'inaysaa oo ka daadinaysaa qofka waxaa loo jeedaa wixii sakhaa'ir ah amaa kabaa'irtu waxay u baahan tahay towbad waxyaalihii laqwigae aan markaa dembi iyo khayr toonna aan ahay iyo wixii sakhaa'ira ah ayay ku dhacaysaa laakiin waxyaalihii dunuub kabaa'ir ah iyada markaa kafaaratlmajlis ma baabi'inaysee waxay u baahan tahay in laga toobad keenay u baahan tahay qofku wuxuu u baahan yahay inuu ka toobad keeno ayuu u baahan yaho towba la yimaado rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey warawaahu alxaakimu xaakimna waa soo wariyey abu cabdilaahi fi lmustadrak kitaabkiisa almustadrak la yidhahdo ayuu ku soo wariyey almustadrak wuxuu kitaabka ugu bixiyey axaadiista bukhaari iyo muslim shardigooda ku asaxay ay ahayd inay soo saaraan oo aynay saxiixiyadooda ku soo saarin ayuu u qoray inuu kitaabkan ku soo ururiyo si ugu talagalay saasay ahayd laakiin culamadu waxay hahen shardigaasi laazim waayo may ballanqaadin wax kastoo saxiixa inay markaa qorayaan oo soo saarayaan ee jumlo ka mida axaadiista ah saxiixa inay qoraan bay ugu tala galeen waxaaba laga sheegay marka bukhaari laftiisa wuxuu yidhi waxaan ka tegee markaa saxiixa abaa ka badan yacni waxaan qoray marka waxa weeye inay markaa saxiixa koobaan muraadkoodu ma ahayn muraadkoodu ma ahayn mar labaadkana waxa weeye shardigiisii uu isyidhi yidhi markaa axaadiis shardiga bukhaari ama shardiga muslim ama labadoodaba shardigooda ku asaxday ku soo saar in badani shardigoodii waa ka dib dhaceen oo axaadiis marka waxa daciifa oo dooro badan buu ku soo saaray qaar xasanna waa keenay bacdulmawduucaatna waa soo arooriyey ilaa culamada qaarkood ay ku mubaalaqoodeen oo yidhaahdeen hal xadiis oo shardiga bukhaari iyo muslim ku asaxay oo aynay soo werin iyagu mustadrak kuma sugnaba laakiin taasi waxay yidhahan mubaalaqa culamada qaar baa yidhi hal xadiis kuma jiro oo shardiga bukhaari iyo muslim yacni ku ansaxay kuma jiro waa jirta axaadiisu ku khata'ay oo iyagoo bukhaari iyo muslim soo saareen uu u qaatay inaynay soo saarin oo uu mustadragiisa ku soo arooriyey laakiin waxaa laga hadlayaa wixii aynay soo saarin ka warran alimaamu dahabi isagoo hadalka caalimka ka jawaabaya yidhi waxa weeye hal xadiis kuma jiro oo shartiga bukhaari ama muslim ku asaxay ayaa wuxuu yidhi marka waxa weeye eh, jumladoola u nabadgelayso ilaa rubcin gaadhaysaa afar meelood marka loo qaybiyo hal meel rubcu wax gaadhayaa in shardiga bukhaari ama muslim ay ku asaxeen waa noqonaysaa axaadiista ku soo aroortay mustadraka ilaa rubuc kalena waxay noqonayaan axaadiis marka ama shardiga bukhaari iyo muslim yana ku asixine yacni ama xasana ama marka waxaweyaan yani saxiix ah walow shardiga bukhaari ba yana ku asixine kuwa xasanka xataa marka lagu daro marka kala barhow bar kitaabka waa saalix lilixtijaaj ya yacni dabeed wuxuu ka waramay yacni qaar dacfigoodu inuu daran yahay ay jiraan qaar markayse marka waxaan yani qadar mawduuci ay jiraan macnahaasoo kale ayuu tilmaami jiray marka almustadrak asalka sida loo qoray waa sidaas tasmiyaduna waa caynkaas weeye almustadrakna waxa weeye waa bifatxi raa almustadrik ma ahe oo kitaabku wax istidraaki maayo ee kitaabkaa lagu istidraakaya waayahay min riwaayati caaisha wa rawaahu abu cabdillaahi abu cabdilaahi wuxuu ugu qaydayaa waxaa jira xaakim kalaa jira oo shiikhba isaga u ahaa abu axmed alxaakim la yidhaahda ayaa jira waana shaykhu liabii cabdillaahi alxaakim sheikhaa kale laftiisu waa dee markaa min culamaa ilxadiis buu ka mid yahay laakiin sheikhan baa ka caansan oo ka caannimo badan wuxuu caan ku yahay ibnulbayic ayuu markaa alxaakim abu cabdillaahi saaxib ilmustadrak wuxuu caan ku yahay bibni lbayic ayuu caan ku yahay min riwaayati caaishata radia allahu canha wuxuu ka soo wariyey riwaayada caaisha wa qaala saxiixu lisnaad waxau yihi sanadkiisu waa saxiix culamo kalena waa saxiixiyeen waa xadiis haabita xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dabayaaqada majliska inuu odhan jiray ama awaakhira xayaatihi dabayaaqadii noloshiisa inuu odhan jiray markuu doonaayo majlis inuu ka kaco dikrigan kafaaratul majliska abuu akhrin jiray subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk marka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa inaan laga tegin oo majlis kasta lagu khatimo weeyaan fadlina waa u sugan yahay oo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu kafaaro yahay dalika kafaaratu lima yakuunu fi lmajlis xadiiskii hore qudhisuna waa tilmaamayay ilaa gufira lahu ma kana fii majlisi dalik laakiin wixii kabaa'irah ama xan ha noqoto ama been la sheega ha noqoto ama diradiraale ha noqoto ama cay ha noqoto ashyaada caynkaasa kafaaratu lmajlis waxba ka tari maayaane labudda min tawba in laga toobad keena lagama maarmaana in laga toobad keeno ayaa lagama maarmaana majliska khayrkaa ma lagu khatimi karaa haa xadiis baa ku soo arooro tilmaamaya haddii markaa majlisku khayr yahayna waxay u noqonaysaa sidii shaabbadoo kale u noqonaysaa haddii kalena markaysaga waxay u noqonaysaa kafaaro kafaaratlmajlisku waxay ka kooban tahay kow tansiih ilaahay la nasahayo iyo markaa mahadnaq rabbi loo mahadnaqaayo waa tasbiix wa taxmiid wa tawxiid yacni waxa weeye ducaa oo istikfaar iyo tawbad ah astakfiruka wa atuubu ilayk ya marka ducadani waa duca qiimo badan weeye dikrigan iyo ducadani waa qiimo badan yihiin marka in lagu dadaalo weeye saas aawadeed majaalista duruusaha iyo in lagu khatimo waa fiican tahay majaalista xataa khayrka lagu khatimo majaalista lagu iyo wax ka dhacayaan saas leeg lagu khatimo wahaakada xadiidka siddeed boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo toddobiyo afartan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qalama kaana rasuul sala allahu aleyh wasalam yaquumu min majlis qalamaa kaana rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam waxaa yaraa intuu ka kaco rasuulku sala allahu aleyh wasalam min majlisin makaanu fadhi uu ka kaco xataa yadcuu ilaa uu ku ducaysto bimacnaa waxay ka dhigan tahay in la yidhi kama kici jirin majlis ilaa uu markiisaa ku ducaysto ducadan xataa yadcuwa ay ilaa an yadcuwa inuu ku ducaysto mooyaane bi haaulaa'i dacawaat bi haaulaa'i kelimaadkan kuwan kelimaadka ah iyo jumalka ah ee addacawaati ducooyinka ah cadfibayaan looga dhigo addacawaat cadfibayaan laga dhigo allahuma aqsim lana min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macsiyatik allaahumma yaa allaahu allaahow iqsim lanaa noo qaybi min khashyatika xagga cabsidaada waxaad nooga qaybisaa maa taxuulu wixii aad teedayso bihi isaga aad ku teedayso bihi isaga aad ku teedayso baynana annaga dhexdeedii wa bayna macsiyatika macsidaada dhexdooda annagiyo macsidaada waxaad nagu kala teedayso qadar aad nagu kala teeddo oo aad nagaga celiso macsidaada nagaga dabaasho cabsidaada nooga qaybi oo naga sii wa min taacatika taacadaada waxaad nooga qaybisaay oo naga siisaa maa tuballigunaa bihi jannatak maa tuballigunaa waxaadna gaadhsiinayso bihi isaga aad nugu gaadhsiinayso sababtiisa jannataka jannadaada aad nugu gaadhsiinayso wa min alyaqiini xagga yaqiintana waxaad nooga qaybisaa bimacnaa naga siisaa maa tuhawinu bihi waxaad naga fudaydinayso isaga sababtiisa calaynaa annaga korkayaga masaa'iba addunyaa adduunyada masaa'ibtooda aad nagaga fudaydinayso oo nagaga khafiifinayso allaahumma yaa allaahu allaahow maticnaa noo raaxee biasmaacinaa maqalladayada noogu raaxee oo maqalkaannu wax maqlayno noo baaqi yeel wa absaarinaa indhaha yagana noogu raaxeeyo noo daa oo indhahana tirin yaa dhigahana beelsiin wa quwwatina xooggayaga ilaahay uu noogu raaxe oo xoogga ha naga qaadin ma axyaytana ay muddata ixyaa'ika iyaana muddada aad noo noolaynayso ilaahayow markaa noogu raaxee maqalladayada iyo aragyadayada iyo xooggayaga oo inta midnaba ha naga qaadin intaanu nool lahay noogu raaxee bimacnaa noo baaqiyeel baa loo jeedaa ma axyaytana muddada aanu nool lahay wajcalhu alwaarisa mina wajcalhu ilaahay ilaahayow madkuurka lasoo sheegay waxaad ka yeeshaa damiirka haada waxaad u celisaa kaa la soo sheegay madkuurka ah ama maa dukir kaa la soo sheegay ka la soo sheegayna muxuu ku dhacayaa maqalladii aragyadii xooggii ayuu intaba ku dhacayaa wajcalhu ilaahayow ka yeel kaa lasoo sheegay oo ah markaa maqallada iyo aragyada iyo xoogagga alwaarisa ka dhaxlaaya baaqi noqonaya minna annaga naga markaa baaqi noqonaya bimacnaa ashyaadan kuwa dambeeya ilaahu naga yeel ilaa awaakhiri xayaatina ya ilaa dabayaqada noloshayda laga gaadhaayo oo waxaa la yaqaanaa dee nooc isticaaraha ku jirto qofka cidda dhaxlaysaa dee cidda ugu dhow weeyaan marka dee hadduu ka dambeeyo ayuu dhaxlayaa hadduu aanu ka dambayn ma dhaxlayo marka waxaa laga tilmaamayaa ashyaadani ilaa aakhir alxayaa yaa ilaa nolosha markaysaa dabayaaqada ugu dambaysa laga gaadhaayo inay baaqi noqotaa waxaa laga soo qaaday kaannahu yani markay yani kii baaqiya dhexlay oo kale inuu yahay yani noo baaqiyal baa loo jeeda alwaarisa mina bimacnaa albaaqiya mina wajcal aranaa cala man alamana wajcal ilaahayow ka yeel aranaa arsiga yagana waxaad ka yeeshaa calaa man dalamanaa ciddana dulmiday korkooda mid ku sugan ilaahw ka yeel oo ciddiina dulmidaa qaar ka aargutaa oo markaa waxaweye sa'rigoodu dhaco ama aad uga aarguddo ilaahu naga yeelay oo ciddanna dulmidaa aynay naga faa'iidayn yaa oo aarkayga aanu ka helayno wajcal ka yeel sa'rana sa'riga waxaa la yidhaahdaa marka cid la dilo ee qofka la dilay aarista loo aaraa la yidhahda sa'ri ee ciddii dishay loo dilo ya marka ciddii dhib noo geysataa miduu aargudkoodu ku dhaco oo markaysaa waxaan yacni aad aanu ka aargudanno ama aad nooga aarguddo ilaahw ka yeel ayna naga faa'idin wansurnaa calaa man caadaana wansurnaa ilaahay uu noo hiili oo noo gargaar calaa man caadaana ciddii nala collowda ilaahu nooga hiili oo nasriga naga sii walaa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal ilaahay uu ha ka yeelin musiibatana musiibadayadiiyo dhibaatadayada fii diinina diinkayaga mid ku sugan ha ka yeelin oo musiibadu qaaray diinka kaga dhacdo ha naga dhigin yaa masaa'ibtu hadday markaa adduunyada ku dhacdo waa sahlan tahay laakiin qofka haddii diinka musiibadu kaga dhacdo dee waa aafo khatar weeye waa musiibatu masaa'ib waa musiibadii musiibooyinka adduunyadu waa sahal laakiin waxa weeye diinka in qofka musiiba kaga dhacdo baa ugu daran walaa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaga cilmina walaa tajcal iddunya ilaahay waa ka yeelina adduunyada akbara hamina hammiga iyaga waxa ugu weyn waxaanu doonaynoo ku haminayno shayga ugu weyn adduunyaha ka dhigin walaa mablaqa cilmina aqoontayadu halkay gaadhayse ku dhammaanaysana ilaahu ha ka yeelin adduunyaha ka yeelin yaqaana aakhiro markaysa markaa waxaan og oo ictiqaadsan oo rumaysan oo aakhiro garanaya yaa ilaahu naga yeel yacnii gaaladu cilmigoodu wuxuu ku dhammaaday adduunyu bal iddaaraka cilmuhum fi alaakhira waa ka gaabtay cilmigoodu aakhiro mablaqa cilmigoodu waa maxay waa adduunyu aakhiro ma yaqaaniin marka saasoo kale ilah hanaga dhigin walaa mablaga cilmina cilmigaygu meeshuu ku dhammaadee gaadhana ha ka dhigin adduunyo ee qaar aakhiro yaqaana oo aakhiro rumaysan oo aakhiro u camal falaya oo ictiqaadsan oo yaqiinsan yani ilahu naga yeel wala tusallit calayna man laa yarxamuna ilah ha nagu sallidin oo ha nagu dirin man laa yarxamunaa cidaan noo naxariisanayn cidaan noo turayn oo noo naxariisanayn ilahu ha nagu sallidin rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasana weeyaan buu yidhi hada sanadka xadiiska waxaa ku yara jira laakiin duruq buu leeyahay shawaahid saas aawadeed bay marka culammadu ay u quweeyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quweysay buu ka mid yahay duruq iyo mashawaahid buu markaa leeyahay duruqda qaarkoodna waxaa ku soo aroortay majlis kasta uu nebigu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam kama kici jirin ilaa uu marka waxaweeye sidaa saxaabada ugu duceeyo marka riwaayaadka qaarkood oo sidaa ku siyaadinayaana waa jiraan ducadanna waa duca qiimo badan weeye waxay koobsanaysa ashyaa fara badan bay koobsanaysa umuuro fara badan bay ducadu koobsanaysa inuu yidhi cabsida ilaahay ku arsaaqo cabsi ka teedaysa macaasida cabsi ka teedaysa inuu ilaahay ku arsaaqo yaa daacada wuxuu janno ku gaadho janno ku galo in ilaahay ku arsaaqo ducaduna jamac buu ku ducaynayaa maha fardi uma ducaysan nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadani jamca bay u timi allahuma aqsim lana min khashyatika marka waxa weeye waayo naftiisa iyo dadka kaleba waa u ducaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ashyaadan waa ashyaa ilaahay siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin shayga dee kamaalka wuxuu aqbali karaa ziyaado ilah uu ii kordhi oo ii baaqiyeel ayuu noqonaya ducadana waa ku tacabudaya waa ku cibaadaysanaya muminiintana waa ugu ducaynaya muminiintana waa ugu ducaynaya waxyaalaha uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku duceeyey waxaa ka mida inuu ilaahay xagga yaqiinta kaga arsaaqo waxay ugu fududaanayso masaa'ibta adduunyada wax u sahlaya oo yaqiinta hadday xoog badato masaa'ibtii adduunyadu sahal bay qofka la noqonaysa ya sahal ayay la noqonaysaa marka waxa masaa'ibka adduunyo laakiin musiibada dani waa maxay waa musiibada xagga diinka qofka kaga dhacda walaa tajcal musiibatana fii diinina waa musiibatu lmasaa'ib musiibat lmasaa'ib waa musiiba fi diin ta khatartee darani taas yadaa weeye ya dadka qaarkood macaasida qaarkood iyo dembiyada qaarkood markay sameeyaan dembiga cuquubadiisa adduunyada loogu soo dedejiyaa markaasaa qaar waxaa loo geliyaa xagga masaa'ibka adduunye ayaa loo geshaa ya qaarna waxa weeye cuquubadii waxaa markaa loo geliyaa xagga diinka musiibo kaga dhacda waa khatar markaasaa dembigii wuxuu u sababayaa dembi kaloo ka weyn buu u sababaya ya marka taasi waxa weye khatarteeday leedahay dadka qaarkoodna ilaahay cuquubada uma soo dedejiyo waa ka dhaafa waa ka cafiya ilaahay naga yeelo kuwu ka cafiyo marka waxa weeye ducada in la farabadsado aad bay u fiican tahay oo lagu dadaalo ducada waxyaalaha uu nebigu ku ducaysanayay waxaa ka mida ah dadkana ugu ducaynaya allaahumma maticna biasmaacina wa absaarina wa quwatina maa axyaytana yacnii waxa weeye inuu ilaahay intaba u baaqi yeelo maqallada aragyada xoogga yacni haddii markaysaga ashyaadaasi ruuxa ka tagto dee taacaadkii xataa si fiican uma gudan karo taacadii si wanaagsan uma iman karo waxaana laga yaabaa dadkii inuu ku noqdo culays yacni inuu ku noqdo ayaa markaa waxay dhici karta wajcalhu waarisa mina ilaahu noo baaqiyeeloo ka baaqiga ah yaa inaga hadha ka yeel yacnii ilaa aakhirka nolosheeda ciddii marka waxa weeye markaa dulmida in waxa weeye markaa ilaahay uga argudo ama marka uu ka yeelo qaar ka arguta inuu ilaahay uga hiiliyo cidda la collowda ya wajcal fa'ranaa calaa man dalamana wansurnaa calaa man caadaana marka ducadu waa duca markiisa ballaaran xataa cadowyada markiisa marka aan u naxariisanayn ilaahay ku sallidin ya walaa tusallit calayna man laa yarxamuna marka ducadii waxay u qaybsantaa yani waxa weeye yani masaa'ibkii inuu ka daafaco khaas ahaan masaa'ibkii adduunyada iyo waa si gaara ugu sii duceeyey ya masaa'ibkii inuu ka daafaco yacni cadowyada iyo kaydkooda iyo dhagartooda iyo dhibaatadooda inu ilaahay ka celiyo ka dabaalo ciddii dulmida in markiisa marka ilaahay uga aargudo inuu marka waxa weeye ee cilmigoodu waxay ku dhammaanayo iyo hamigooda wax ugu weyn inaanu ka yeelin adduunyada ka yeelin adduunyada ka yeelin inuu ka yeelo abnaa alaakhira dad waxa weeye markaa yacni reero aakhira ah yacni inuu sidaa uu ka yeelo ku arsaaqo xadiidka siddeed boqol iyo sagaal iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo siddeed iyo afartane wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam maa min qawmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna allaha tacaala fiih ilaa qaamuu can mili jiifati ximaar rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa min qawmin qowm ma jiro qowmkaasoo yaquumuuna min majlisin ka kacaya meel la fadhiyo meeshaa la fadhiyo oo laa yadkuruuna allaha tacaala fiih meeshaa gudaheeda ayna ilaahay ku xusin meeshaasoo laa yadkuruuna allaha tacaala fiih ama waxay kacayaan xaal laa yadkuruuna allaha tacaala fiih waxa bannaan majliska inaad ka sifayso waxaa kaloo ku bannaan yaquumuuna faacilkeeda inaad ka xaalaysaano ku bannaan waabu damiirka waxay kacayaan laa yadkuruuna allaha tacaala fiihi xaal ilaahay aynay meeshaa ku xusin ama majliska ka sifee saasaa sii fiican baan filayaa majliskaasoo laa yadkuruuna allaha allah aynay xusin tacaala allah isagaa korreeye fiihi majliska gudihiisa aynay ku xusin ilaa qaamuu inay kaceen mooyaane can misli jiifati ximaar dameer bakhtigii wax la mida inay ka kaceen oo ay markaa waxan meesha ku dhaafeen mooyaane wa kaana lahum xasra waxaana u sugnaata tiiraanya u sugnaata ay ka qoomamoodaan oo ka tiiraanyoodaan rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskani wuxuu boorinayaa xuska ilaahay la xusaayo wuxuuna dhaleecaynayaa in laga kaafil noqdo laga mooganaado xuska ilaahay la xusaayo majaalista la fadhiisanayo in laga mooganaado la ilaawo taana waa dhaleecaynayaan waxaa loo boorinaya in allah la xuso meel walba iyo makaan walba allah lagu xuso nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qolo meel fadhiisataa ma jirto oo meeshaas ilaahay aynay ku xusin dabeedna ka kaca inay ka kacaan oo meeshaa ku dhaafaan mooyaane bakhti ximaar wax la mid ah waa foolxumo arrinkaa la fool xumaynayo oo tashniic lagu samaynayo waxaa ku jira tanfiir dadka waxaweeye laga eh, didinayo oo la nacbaysiinayo oo laga fogaynayo inay saa la yimaadaan oo xusla'aan ay kaga kacaan majaalista shayga labaad ee xadiisku sheegay waxa weeyaan waa in eh, tiiraanya u sugnaanayso arrinka ay ka tiiraanyoonayaan oo ka qoomamoonayaana inay dhacayso wa kaana lahum xasra waxay ka tiiraanyoonayaan la-aanta ilaahay aynay xusin oo majliskaa ilaahay ku xusin bay ka qoomamoonayaan oo ka tiiraanyoonayaan marka ma waxay uga tiiraanyoonayaan inay dembaabeen oo dembi looga qoray mise waxay uga tiiraanyoonayaan in sawaabkiiyo ajarkii ka nuqsaamay bal xadiiska ka dambeeya baa caddaynaya aan sii akhrino aan sii wadno xadiiska siddeed boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo sagaal iyo afartane wa canhu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abi hurayra can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal abi hureyre nebiga uu ka wariyey calayhi asalaatu wasalaam in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa jalasa qawmun majlisan maa jalasa ma fadhiistaan qawmun rag ma fadhiistaan majlisan meel la fadhiisto qowmka asaaratan raggaa la yidhaahdaa laakiin dumarkuna calaa sabiili tabac inay u soo galaan waa dhacdaa laa yaskhar qawmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakunna khayran minhun marka qowm iyo nisaa baa la isqaabilsiiyey waakii shaacirka ilaa qawmun aalu xisnin am nisaa'u marka qowm asaalata raggaa la yidhahdaa bihim taquumu lumuur saasaa qowm loo yidhi laakiin cala sabiili tabac in dumarka la soo geliyana waa dhacdaa oo qawmu caad iyo qowmu nuux iyo marka la sheegaayo dee dumarkooduna waa ku jiraan raggoo keliya laga tilmaami maayo marka calaa kulli xaal hadda waxa weeye yacni dumarkiina waa iska soo gelayaan cala sabiili itabac maa jalasa qawmun qolo ma fadhiisato ama dad ma fadhiistaan majlisan meel la fadhiisto meeshaa la fadhiisto lam yadkuru allaha tacaala fiih allaha aynay ku xusin meeshaa gudaheeda walam yusalluu aynay ku salliyin calaa nabiyihim fiih nebigoodiina calayhi salaatu wasalaam aynay ku salliyin meeshaa gudaheeda ila kaana calayhim tira inay ku sugnaato mooyaane nuqsaan ama ay ku sugnaato dabagal loo dabagalo yacni markaa qaladka ay ku dhaceen ma loo raaco yani lagula xisaabtamo fa in shaaa cadabahum wa in shaaa lahum fa in shaaa hadduu ilaahay doono cadabahum waa cadaabayaa wa in shaaa hadduu doonana ghafara lahum waa u dembi dhaafayaa rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiisun xasan xadiis xasana weeyaan buu yidhi ahlucilmiga qaarkood qaybta ku saabsan salliga bay xoogaa markaa axoon ka hadleen ay yidhaahdeen waxa weye sixadeeda wax ku jiraan ay cilleeyeen iclaal laakiin xadiisku sidiisa kale waa u sugan yahay baa bacdi ahlilcilmi yidhaahdeen xadiiska culammada qaarkood oo wada sugayna waa jiraan oo wada quweeyey oo ka reebin inta a'immada qaar ay cillaynayaan oo salliga ah. aan ka reebin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa majlis kastoo la fadhiisto meel kastoo la fadhiisto waa in allahna la xusaa nebigana calayhi salaatu wasalaam lagu salliyaa hadday taasi dhici weydo yacni nuqsaan iyo tabico loo raacayo loo dabagelaayo lagula xisaabtamayo ayay la yimaadeen xadiiska weliba wuxuu sheegayaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa dikriga iyo salliga ay ka tageen majaalista qaarkood ay ka tageen hadduu doonana ilahay waa u dembi dhaafayaa hadduu doonana ilahay waa u dembi dhaafayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen cid culammada ka mida oo tiri majlis kasta haddaan ilaahay lagu xusin ismi baa ku sugnaanayo waa lagu dembaabayaa shuraaxda qaarkood waxay yidhahdeen ma ogin cisaa ku tagtay yacni waxaba ma ogin waana arrin kollay aad u culus oo majaalista majlis kastoo uu saa u fadhiisto haddaanu ilaahay ku xusin nebigana ku sallin calayhi salaatu wasalaam dembi oo cadaab ku mutaysanaya ayaa u sugnaanaya haddii la yidhaahdo dee waa cusri waa arrin aad iyo aada u adag waa mashaqo aad u adag cidda badbaadaysa way yaraanaysa marka haddii caynkaa la yidhahdo hataa waxa weeye masalan dee dembi baa meesha sugnaanaya iyo cadaab baaba ka iman kara oo fii bacdi almajaalis haddaan lagu xusin waa laysku cadaabayaa inuu allah kaa cafiye mooyaane waa xukun ka sii culus ya xukun ka sii culus weeye marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen fain shaa cadabahum wain shaa hafara lahum waxay u dhacaysaa majaalistaasa lagu xambaarayaa dee majaalis yacni marka bacdi dunuub ay ka dhaceen waxaa dhici karta majaalista qaarkood in dembiye ka dhaceen xasanaadkuna kafaare u noqon lahaayeen ina alxasanaatu yudhibna sayi'aat xasanaadku dembiyaday tegsiiyaan oo dee waxaweeye sakhaa'irtii in waxaweeye xasanaadka lagu dhaafayo dee waa la isla ogolyahay aayaddana waa yacni sariix bay ku tahayba axaadiidta marka xadiidkii muslimna waaba ku cadyahay yacni xasanaadkii ka dembeeyey yani macaasida qaarkood in waxa weeyaan yani kafaaratun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir dembiyada kabaa'irta haddii laga dheeraado inay kafaaro u noqonayaan xasanaadkaas oo salaadaha shanta inta udhaxaysa ay kafaaro u noqonayaan oo cumradu iyo ilaa cumrada ramadaan ilaa ramadaanta jumcada ilaa jumcada xasanaadkaasi waxay markaa noqonayaan inay markaa dembiyadaa ka masaxayaan oo ka daadinayaan ayay markaa noqonayaan qaar ka masaxaya oo ka daadinaya haddii kabaa'irta laga dheeraado saqaa'irtiina de hadday farabadato oo biirto dee waxay noqonaysaa markaa dembigii kabiiradaa oo kaley leekaan kartaa ama waa weynaan kartaa ya la taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasa wax yar ha xaqirin dembi yar waayo buuruhu waxay ka kooban yihiin quruurux bay ka kooban yihiin quruurux ayay ka kooban yihiin marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa fa in shaa cadabahum in shaa hafara lahum waa taxta almashii'a taasna dembiyada markaysa marka waxaan yacni waaweyne cadaabka lagu mutaysanayo baa siaa allaynaga yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa ciduu doono inuu dhaafo wa taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adu hoos yaalla xadiiskii cubaadaba waa ka ku yimi qofka salaada dee sagsaaga ma xadiisku sheegaaye man lam yuxaafid calayhinna falaysa lahu cinda allahi cahdun in sha'a cadabahu wa in sha'a cafa canhu marka majlis kastooo ilaahay aan lagu xusin walow kaba ku xusoo haddii majaalista qaarkood ay ku seegto macnaheeduba waxay noqonaysaa waxaad yacnii ku noqonayso taxta khatari almashii'a hadduu doonana ilaahay ku cadaabaayo hadduu doonana ku cafinaayo haddaanu ku cafinna aad naar gelis waa xukum culus weeye marka dee culammadu waxa weye dhammaan haddii yani markaa sidaas ayna ka fahmin macnaha markayse marka ay ku xambaareen waa in marka kafaare ay tahay oo xadiiskii kale siduu tilmaamayey waxay u tiiraanyoodaan sawaabka seegay lihawaab xadiiskii tilmaamaayona soo marre waxay u tiiraanyoodaan yani waxaweye liajli sawaab marka sawaabka ka nuqsaamaya iyo ajarka ka nuqsaamaya daraaddeed bay u tiiraanyoonayaanoo tiiraanyadu u dhacaysaa tiiraanyadu ay marka u dhacaysaa waayahay xadiidka sideed boqol iyo koob iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo konton wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abii hurayra can rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam isaguna uu rasuulka ilaahay sala allahu aley wasalam ka wariyey qaala inuu yidhi man qacda maqcadan ku kastoo fadhiista meel la fadhiisto oo lam yadkur illaaha tacaala fiih oo meeshaa la fadhiisto aan ilaahay ku xusin kaanat calayhi min allaahi tira kaanat calayhi korkiisa waxaa ku sugnaanaysa min allaahi xaal tirada soo socotaa min allaahi xagga allah ay ka ahaatay tiratun yacni raacitaan arrinkaa loo raacayo oo waxa weeye markaa lagula xisaabtamayo ayaa marka waxaen yani ku sugnaanaysa ama nuqsaan lagu fasiro yacni waxa weeye xagga allaah waxaa uga ahaanaysa nuqsaan bimacnaa sawaabkiisa iyo ajarkiisii laga nuqsaamiyo saana oo loo fasira waman idajaca ku kastaoo jiifsada muddajacan meel la jiifsado ama madjacan madjacan ama muddajacan meeshaa la jiifsadoo laa yadkuru allaha tacaala fiihi allah aanu ku xusin kaanat calayhi waxaa ku sugnaanaysa korkiisa min allaahi xaal tirada soo socota kaanat min allaahi xagga allah ay ka ahaatay tiratun yacni nuqsaan ayaa ku sugnaanaysa ama dabagal marka loo dabagelayo arrinkaa loo raacaayo ayaa marka xagga ilaahay uga ahaanaya kaanat kaanada isimkeedii waa tiratun khabarkeediina waxaa laga dhigayaa yacni labadan mid ahaan ama min allaahi ama waxa weeye marka calayhi asal ahaanna mutacallaqooday noqonaysaa laakiin dee waxaa laga dhigaa kaannahu yacni iyagu ay yihiin baa lagu itlaaqa marka ta kale wuxuu noqonayaa jaarka kale inuu markaa ku tacalluqaayo yacni marka waxaweye in laga xaalaynayo tira oo noqonayso xaal tiradaasi kaa'inatan min allah sifay ka ahayd waa laga soo hormariyey nakire sifadeedna haddii la hormariyo xaal bay noqon rawahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska soo wariyey qad sabaqa waa soo hormaray xadiidkani qariiban dhowaan buu soo hormaray wa sharaxna tirata fii tiradana halkaas aynu kusoo soo sharaxnay aynu macnaheeda kusoo soo sheegnay xadiiska sawaabka sheegaya inuoma qornayn waxaweye korkaaynu ka sheegnay inuoma qornayn maa qacda qowmun maqcadan laa yadkuruuna allaha caza wajal wayusalluuna cala nabiy sala allahu aleyh wasalam ila kana calayhim xasratun yowma alqiyaama wain dakhaluu jannata lithawaab marka xadiidkan albaani waa saxiixinaya imaam axedbaasoo wariyey marka waxay u tiiraanyoonayaan hawaabka daraaddii inay tahay in hawaabkii ka nuqsaamay baa xadiiskaasi sheegaya fain shaa cadabahum in shaa cafaa canhum fain shaa cadabahum wain shaaa ghafara lahumna waxay ku fasireen culammada markaa qaarkood in laga tilmaamaayo lagu xambaarayo majaalista waxa ka dhacaya dembiyada ah ee ku biiray kuwaasaa markayse markaa ciqaabku marka ka imanaya ilaa waxaa dhici karta sakaa'ir badan inay sameeyaan oo ay marka sakaa'irtaasi biiraan ayaa dhici karta fii bacdi majaalisna waxaaba ka dhici karta dee kabaa'ir inay ka dhacdo laakiin xasanaadka badanka culammadu waxay qabaan inaynay kabaa'irta baabi'inayn waa aynay markaa masaxayn waa jiraan culamada qaarkood odhanaya kabairta waa masaxayaan wax ka masaxayaan kabairta laftooda culamada qaar oo odhanaya waa jiraan laakiin aksarka culamadu sida kale qabaan hore u soo sheegna kule masalada baabu ru'ya wamaa yatacallaqu biha baabka boqol iyo soddon baabka riyada iyo waxa ku tacalluqa ayaa baabkani ku saabsan yihin qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa min aayaatihi manaamukum billeyli waalnahaar wa min aayaatihi aayadaha ilaahay waxaa ka mid ah calaamaadka ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanayo waxaa ka mid a manaamukum seexadkiinna aad seexanaysaan bileyli habeenka gudihiisa aad seexanaysaan wanahaari iyo maalinta gudaheeda aad seexanaysaan manaam waa master mimi wey ba'duna waa darfiyo marka bileyli ay filleyli baa macnuhu dhacaya oo dee waa makhluuqaadka dhammaantood waa lagu aqoonsanayaa ilaahay jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa ayaa lagu aqoonsanaya lagu garanaya waayo shay kastoo makhluuqa ilaahay baa abuuray ilaahay baana jirsiiyey ya dadkii waxa weye markay seexdaan dee naftii waa sibay u tegaysaa sina waa u joogtaa idraaggii iyo garashadii iyo waxyaalihii oo dhan baa markaysaa la qabanayaa tegayaa ya markaasuu qofku isla maqayn waana dhaqdhaqaaqaya waa neefsanayaa haddana maca daalik wax alle waxa korkiisa lagaa samaynaya waxaa ku dul sugan ma oga kama warqabo yani waxay shabbahdaa geeriday shabbahdaa annawmu akhu lmowt waatay xadiiskii ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hurdadu waa geerida walaashied markii nabiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam ayanaamu ahluljanna qaala annawmu akhu lmowti ahluljannati laa yanaamuun hurdadu waa geerida walaasheed ahlujannuhu ma seexdaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadhow buu soo kacayaa wuxuu ka dhigan yahay sidii wax noolaadoo kale uu ka dhigan yahay markaasaa nashaadkii iyo xooggiiyo wixii oo dhanba ay u soo noqonayaan markuu seexanaya tabcaan buu ahaa yaa qardaa haysay yacni waxa weeye awooddiisu ma fiicnayn caajis buu ahaa waxba ma qaban karayn tamartiisa xataa waa yarayd markan baa awooddiisa soo cusbuunaata nashaad iyo firfircooni iyo yacni markaa xooggii usoo noqday iyo yacni waxa weeyaan waxaasoo dhan baa markaa yimi ya marka waxay daliilu tahay yacnii ilaahay eh, seexiyey ee haddana soo yani markaa baraarujiyey yacni awooddiis iyo waaxidnimadiis siduu markii horeba u abuuray ee haddana u dili doono haddana u soo noolayn doono bacsigiina daliil bay utahy bacsigiina daliil bay u tahy ya marka waxa weeye ilaahay waaxidnimadiisa iyo awooddiisa iyo markaysa waxa bacsiga ayay inta mid walba calaamaad iyo ku tusinaya oo u daliila ay markaa tahay waa min dalaail bacthi waana min dalaa'il tawxiid mm, min dalaa'il waxdaaniya walqudra xadiidka siddeed boqol iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo koob iyo konton wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hurayra waxauu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxaan ka maqlay xaaluu odhanaayo lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat kama hadhin bimacnaa ka hadhi maayo geeridayda dabadeed min annubuwati xagga nebinimada ila almubashiraatu bushaarooyin wax bushaaraynaya mooyaane wax kale kama baaqi noqonayaan wax kale kama baaqi noqonayaan xadiiska lafdigiisa wuxuu ku yimi lam yabqa lamtana asaalatan waxaa loo isticmaalaa shay tegey in lagu nafyinayo waana dhacdaa shay aan markaa zaman ku xadidnayn markaysaga in lagu nafyana waa dhacdaa oo qaraa'in marka kale ku tusinayso inaan looga jeedin zamankii maadigoo keliya ee laga tilmaamayo yacni markaa si mustamir ah lam yelid walam yuulad marka lam yelid maha zamankii maadigo keliya in lagu nafinaaye yacni horena uma dhalin haddana ma dhalin yacni dibna uma dhali doono laakiin dee qaraa'in iyo adilla khaarijiya ayaa si caddaynaysa inay saa tahay marka halkanoo kale macnuhu waxay yidhaahdeen culammadu waxaa loo jeedaa lan yabqaa macnuhu wuxuu u dhacayaa lan yabqaa min alnubuwati ila almubashiraat ma baaqi noqonayo aniga dabaday nebinimadii kama baaqi noqonayo kama hadhayo bushaarooyin wax bushaaraynaya mooyaane wax kale kama baaqi noqonayaan waxaan loo jeedaa bacda mowtihi markuu nebigu dhinto dabadeed baa loo jeedaa riwaaye ahaanna waaba lagu soo wariyaa la yidhi riwaayo kaleoo tilmaamaysa lan yabqaa bacdii min alnubuwati ila almubashiraat aniga dabaday ma baaqi noqon doonto yacni khisaalkii nebinimo kama baaqi noqon doonto bushaarooyinka mooyaane bushaaraynaaya yacni riyooyinka bushaarada ah unbaa ka hadhaya qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow wama almubashiraat mubashiraatku maxay yihiin kuwa bushaaraynaya maxay yihiin qaala alru'ya asaalixa wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waa riyada wanaagsan weeyaan buuri rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo weliyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa riyadu inay ka mid tahay khisaalka nubuwada inay ka mid tahay aanay ka baaqi noqonayna marka khisaalkii nubuwada marka nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyoodo dabadeed riyooyinka mooyaane wax kale kama baaqi noqonayaan riyooyinkaa looga jeedaana mubashiraadka laga tilmaamaya marka min anubuwati maxaa loo yidhi yacni waxa weeyaan riyadu riyada dhabta ahi yacni waxay ka mid tahay khisaalkii nubuwaday ka mid tahay yacni jus oo kaley ka dhigan tahay isaan xadiiska dambe ku arki doonno marka sidaas aawadeed baa loo yidhi marka min annubuwati shabaha waxay ku leedahay xagga marka waxaa nubuwadii waxay ka shabahaysaa khisaalkii nubuwada dee nebigu calayhi salaatu wasalaam akhbaarta qaybka ayuu sheegi jiray ee loo waxyooda ayuu sheegi jiray riyadiina wakhtiyada qaarkood waxyaala qayb ah ayaa riyada ku yimaada ashyaa dadka ka qarsoon ayaa dhici karta inuu qofku ku riyoodo la tuso marka dee waxaweye shabah bay ku leedahay shabah ayay ku leedahay riyada wanaagsanina min allahi inay tahay dee axaadiis waa ku soo aroorta waa sheegaysaa waa inoo iman doontaa alru'ya asaalixa min allah alru'ya alxasana min allah waa ahlu iimaanka waxaa loo ballanqaaday bushaaro lahum albushra fi alxayaati addunya marka bushaaradii adduunyada waxaa ka mida riyada wanaagsan baa ka mida ya riyada wanaagsane qofku arkaayo ama loo arkayo loogu riyoonayo sida xadiisba ku soo aroortay in marka waxaa bushaaradaasi ay tahay waa alru'ya alxasana yaraaha almu'minu aw turaa lahu waa riyada wanaagsan ee qofka muuminka arkaayo amaba loo arkayo loogu riyoonayo yacni wey marka nooc bushaara ayaa ku sugan waa yahay xadiidka siddeed boqolyosaddexyoafartandabcdaha qaarkoodna waa siddeed boqolyoabyokonton ee wa canhu abuu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaariyo muslim ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal in nebigu yidhi ida iqtaraba azamaanu markuu wakhtigu soo dhowaado waxaa loo jeedaa wakhtigii qiyaamadu kacaysay markay soo dhowaato waxaa kaloo loo fasiray in laga tilmaamayo wakhtigu markuu isku dhowaado oo bimacnaa habeenkiiyo maalintu isla ekaadaan amaba ay isku sigtaan inay isla egyihiin saana waa loo fasira lakiin wejigaasi ma fiicna wejiga fiicani waa sida hore weeye ida iqtaraba azamaanu wakhtiga marka uu soo dhowaado oo bimacnaa qiyaamadii soo dhowaato lam takad ru'ya almu'mini takdib ma sigto kuma dhowaato riyada qofka muuminka inay been sheegto kuma dhowaato kuma sigato ee waxay noqotaa run ayay noqotaa wa ru'ya almu'mini juz'un min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwa riyada qofka muuminkiina juz'un waa qayb min sittatin wa arbaciina juz'an lix iyo afartan qaybood qayb ka mida weeye iyo juz ka mida waa qayb ka mida juz'an oo qaybood oo min annubuwati nubuwada ka mid a muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo saxiixa ku sugan asdaqukum ru'ya asdaqukum xadiida asdaqukum ru'ya ka idinku run sheegga badan xagga riyada oo riyadiisu ugu runnimada badan tahay asdaqukum waa kiina ugu runnimada badan xadiisan xag war ahaanna waa ka ugu runta badan ya bimacnaa dadku markay soo jeedaan runsheegoodu siduu u kala badan yahay ayaa riyadoodu inay run sheegtaana u kala badanaysa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofka muuminkaa riyadiisu badiba inaynay been sheegaynin marka aakhiruuzamaanka ay noqoto riwaayo caddaynaysaa jirto oo tilmaamaysa fii aakhiri zamaan tilmaamaysa marka fii aakhiri zamaan iyo ida iqtaraba zamaan way isfasirayaan waayo marka qiyaamadu soo dhowaato waxaa yaraanaya cilmigaa yaraanaya jahligaa badanaya xumaantaa badanayso faafaysa maadaama ay caynkaas tahay dadkii mu'miniinta waxa haysata ghurba ay qariib yihiin marka si ay u heshadaan oo loogu sugo ayaa waxa weeye markaa riyooyinka runta ah loo tusaya oo riyooyinkoodu run noqonayaan oo min baabi tasbiit la doonayo xaqa in lagu sugo looga jeedo oo riyadan inay weheshadaan oo ku sabraan yacni markaa xaqii ku sabraan oo ku adkaystaan yacni markaa la doonayo marka sidaasaa wakhtigan si gaarnimo riyadoodu ay u sii badanaysaa runteedu usii badanaysa dadkana marka la qaybiyo xagga riyadoodu run e, siday u noqoto marka la qaybinayo waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood qayb waa nebiyada oo riyadoodu waxaan run ahaynba ma noqoto oo ru'ya alambiyaa'i waxyun riyada nebiyadu waa waxyi riyada nebiyadu waa waxyi beenna qacanba ma noqoto wax awooda shaytaanku kuma leh marka taasi waa nooc waaba xuja sharciya riyada nebiyadu waa daliil sharciya xujo ah weeye nooc labaad waa riyada qofka muuminka ah been waa noqon kartaa adgaasa axlaam waa noqon kartaa laakiin haalibkeeda maxay yihiin yadana run waa haalibka min hayri alhaalib yacni si aan badnayn waxay u noqotaa ama adqaasu axlaam ama talaacubkii shaytaanka ama markaysaga mid been ah oo wuxuu shaytaan xaggiis ka yimi taasina waxa weeye waa qofka muuminka ah runtaa u haaliba u badan marka xilliyadana inay sii kala run badnaataa waa dhacdaayoo xadiiskan baa dee tilmaamaya ida iqtaraba azamaanu lam takad ru'ya almu'mini takdiib way ka badanaysaa wakhtigaa runsheegeedu wakhtiyada kale nooca saddexaad waxay tahay waa qofkii aan muuminka ahayn ama aan saalix ahayn riyadiis ee faasiqa ahaa amaba gaalka ahaa haaliban riyadiisu way xun tahay been iyo adqaasu axlaam iyo talaacubu shaytaan ayay sida khaalibkaa noqotaa laakiin haddana waxaa dhacdaa calaa sabiil qilla si yar oo aan badnayn inay si qaliila u noqoto run iyadoo gaal ku riyooday shaahidkeeda qur-'aanka bay ku sugan tahay yacni qisadan marka waxaa nebi yuusuf riyada loo geynaaye loodhanaya soo fasire riyo dhaba noqotay dee boqor gaala ku riyooday boqor gaala ayaa ku riyooday wakadalika run bay ahayd waa kii fasiray sidii uu u fasirayna u dhacday nebi yuusuf markuu fasiray siduu u fasiray u dhacday wakadalika markii beder dhici doonto dee waxa weeye waa la riyooday oo waxa weeye markaa yacni qof dumara oo eedooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida riyootay waxay ku riyootay beder iyo dhicitaankii ay dhacayso waxay waxaan ku riyooday iyadoo la leeyahay yani saddex dabadeed u soo baxa markaysa marka waxaan yani meeshii marka waxa weeyaan yani marka ah, laydin dhegayey macanaa waxaa laydinku dilayey marka halkii u kaalaya qisadii waa qisa macruuf marka calaa kulli xaal sida khaalibkaa been bay noqotaa riyada markaysaga ah qofka gaalka uu ku riyoodo amaba faasiqu ku riyoodo laakiin haddana waxaa dhacda si aan khaalib ahayn inay run u noqoto waa dhacdaa marka saasaa loo qaybinaya xadiisku wuxuu sheegayaa riyada qofka muuminkaahi waa jus ka mid a lix iyo afartan qaybood marka nubuwada loo qaybiyo bay qayb kaga dhacdaa ahlucilmiga qaarkood waxay u fasireen in laga tilmaamayo riyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam lixdii bilooda hore ee waxyiga uu riyoon jiray in laga tilmaamaayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyiga qaybtiisii hore muddo lix bilood ah ayuu riyo dhab ah oo ka faraqi subxi ugu imanaysaa ayaa la tusi jiro uu arki jiray muddo lix bilooda inay ahayd riyo badanoo isdaba joog ah waagu markuu beryana maalintii waxay ugu timaadaa ka faraqi subxi bay ugu timaadaa lixda bilood waxay kaga dhacdaa fii zamani nubuwa lix iyo afartan bay kaga dhacdaa jusi lix iyo afartan ka mida waayo saddex iyo labaatan sano ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam loo waxyoonayay uu nebi ahaa afartan jir markuu noqday ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni markaa loo waxyooday nebi laga yeelay la soo diray saddexiyo lixdan jirna nebigu waa ku dhintay calayhi salaatu wasalaam zamana nubuwa maxay noqonaysaa saddexiyo labaatan may noqonaysaa saddexiyo labaatan maxay lix bilood kaga dhacaan sannadii walba dee laba lix bilood baa ku jira dee labuun baa lagu dhufanayaa saddexiyo labaatankii lixiyo afartan bay noqotay marka waa jus-un min sitatin wa arbaciina jus-an min annubuwa waxaana loo jeedaa riyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam kaasi waa qawl qowl labaad ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin may taa loogama jeedo inaan taa looga jeedinna waxaa caddaynaysa riwaayaad kalaa soo arooroo sheegaysa waa juzun min sabciina jus-an min annubuwa nubuwada marka toddobaatan qaybood loo qaybiyey juz ka mida kaga dhacaysaa ee ajsaa kaloo ka duwan sidanna waa soo aroortay waxaan jeclahay riwaayo shan iyo afartan juz sheegaysaa inay jirto marka calaa kulli xaal culammadu waxay ku xambaareen wejigaasi inaanu sax ahayn ee lagu fasiraayo oo laga tilmaamayo nisbada dadka arkayaa loo eegayaa qaarkood salaaxoodu badan yahay riyadoodu waxay noqonaysaa waa juzun min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwa kuwa salaaxoodu yar yahayna waxay noqonaysaa waa juzun min sabciina juz'an min annubuwa bimacnaa nubuwada haddii la qaybin oo ajsaa laga yeeli lahaa dadka saalixiinta ee wanwanaagsan riyadoodu waxay ku dhici lahayd yacni qaybtaa markaysa markaa lix iyo afartan markaa jus laga dhigo nubuwada jus ka miday noqon lahayd ama shan iyo afartan jus marka loo qaybiyo riwaayada kale calaa maa adkur yacni ayay jus ka mida noqon lahayd wahaakada dadka salaaxoodu uu yahay duuna daalik iyagoo aan wanaagsanayna waxay noqonaysaa marka nubuwada toddobaatan qaybood loo qaybiyey ee qayb ka mida kaga dhacaysa qayb ka mida kaga dhacaysa tafsiirka saxani waa tafsiirkaas weeye wakhtigaa dhacay marka halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk